sxiyo godob dhashiyo qalawada guracan gacalkala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowyaysku maran gacalkala lumiyo ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira guuxguux u baxay gulufguluf ku tegay gigyagig isbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka daran garyagarisirtiyey gelingelin ka daran qofba gees tarsadayab wanaagsan saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka xog horeys idaacadda kulmiye ee magaalada muqdisho wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay abba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn somali sudaneys somali sudanes hosbital s s h bremier woled baahitiraha bulshada ku bixi biilka ku dukaamayso ku iibso ama kaga iibso bremier woled adeega adeega markale habe wanaagsan saaxiibayaal waa habeennimaa eh, isniin ay sii baxayso talaada ayaa soo gelayso taariikhdana waxaay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha koobaad ee eh, eh, janawari sannada labada kun qodobada caawa barnaamijka xog aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah hay-adda nabad sugidii sirdoonka qaranka ayaa maanta albaabada iskugu dhufatay xarumo ay tribiano iyo degmada xamarweyne ay ku lahayd shirkadda isgaarsiinta hormood iyadoo ku eedeysay in rag ka tirsanaa shirkadda oo lagu tuhunsan yahay inay ka tirsanaayeen al-shabaab ay fakisay haddaba waxaan eegi doonaa sida ay ula macaamishay hay-adda nabadsugiddii sirdoonka qaranka shaqaalaha shirkadaas in shaqaalihii saacaka soo shaqo taga oo boqolaalka ahayd la yidhaahda albaabka waa ka xiran inuu taasaaba qaladba moogtaa qalad weyn ayay maarata suuday ku dhaceen waayo waxa waay sida qaabka ay wax u raadinayaan iyo farsamooyinka sirdoonka laga rabo umana tababarno wax badanna waa sheegay waxa sidoo kale caawa barnaamijka xogwaraysa aad ku maqli doontaan caruur waalalaah ayaa waxa ay ku geeriyoodeen dowla deegaanka soomaalida goob ama deegaan ku yaal oo wardheer lagu magacaabo kadib qarax kula kacay halkaasi khasaare xoogan ayaa ka soo gaaray qoyskaas ay ka dhasheen caruurta waxaa sidoo kale caawa barnaamijka xogwaraysa ku dhegaysan doontaan golaha shacabka waxa ay maanta dib ugu celiyeen wasaaradda haweenka sharci ay caruurta soomaaliyeed ay u soo saartay iyadoo ay xildhibaanadu kasoo horjeesteen sharcigaas oo ay ku tilmaameen inuu baalmarsan yahay diinta islaamka haddaba sharcigan oo golaha wasiirada soo maray maxay ka yidhaahdeen qaar ka mida ah xildhibaanada wixii maanta la keenay baarlamaanka oo golaha wasiirada soo maray haddiiba golaha wasiirada ay soo marayaan sharciyo noocaas golaha wasiirada u baahan in aragti kale laga qaato waxaa sidoo kale caawa barnaamijka xog ku dhegeysan doontaan wasiirkii hore ee amniga jubbaland ayaa la la-yahay muddo toddobaadyo ah iyadoo magaalada nairobi ay cid ugu wardambeysay markii ugu dambeysay waxaana eheladiisa qaar ka mida ay sheegayaan inuu geeriyooday iyadoona ay maamulka jubbaland weli ka hadal maqnaanshiyaha wasiirkii hore ee amniga jubbaland qodobadaas ayaad ku dhegeysan doontaan saaxiibayaal barnaamijka xog waraysi ku guda jirna iyo qodobadii kale nagu soo korno xubintii kalamaan ayaa sidoo kale qayb ka ah barnaamijkeenna gabagabadana waxaad ku maqli doontaan cabdiraxmaan cabdulla roble keysi ayaa farsamaynaya waxaan ahay saciid cabdiraxmaan cali oo markale kale iyo xog ilaahay subxaanahu wa tacaala balaayooyinka iyo basanbaaska iyo baaba'a iyo bukhliga iyo beenta iyo baraka'a iyo barya aadamiga allahay naga nabadgesho tafantoofka tiiraanyada tabaalada tala xumaanta iyo toobadla'aanta allahay naga nabadgesho kufriga iyo kadeedka iyo kadabla'aanta iyo kibirka iyo karaamadarrada allahay naga nabadgesho jahliga jaarnacaybka jaasuusidda isudabajeedinta kala wejidadabka iyo jahannama allahay naga nabadgesho xiqdiga iyo xasadka iyo xinanaasaha iyo xanta iyo xaqiraadda iyo xumaanta allahay naga nabad nabadgesho qurunka iyo qashaabiirka iyo qishka iyo qaharka iyo qiimadarrada iyo qaadka iyo qabyaaladda iyo qaxuuntiga allahaynaga nabadgesho naxliga naruuradarrada nuqsaanta nasiib xumaanta iyo nuxuusnimada iyo namiimiyaha iyo naarta allahaynaga nabadgesho faqriga fawaaxishka foolxumada iyo fusuqa iyo fasaadka allahaynaga nabadgesho cudurrada colaadaha cawaaqibxumada iyo cisyaanka iyo cadaabta allahaynaga nabadgesho inta baalka ku duusha inta beer ku hadaafta dhammaan baabacalayda jinka jidka insiga jaanka jamaadka xayawaanka iyo cafaariidda iyo abaaliista iyo shayaadiinta sharkooda allahay naga nabadgesho ubadka ooryaha akhlaaqda iimaanka arsaaqda iyo aakhirada iyo aqoonta allahaynoo wanaajiyo culimmada iyo cilmiga iyo caqliga iyo caafimaadka iyo cibaadada iyo caqiidada iyo cadaaladana allahaynoo wanaajo dalka iyo dadka iyo duunyada iyo derisada iyo dowladdana allahaynoo wanaajo maqalka iyo muuqaalka iyo magaca iyo maamulka iyo masaxda iyo miyirka iyo madaxdana allahaynoo wanaajo hagaajo khalkhalka iyo khilaafka allahay naga saaro aamiintayad iyo aamiinta malaa'igta ilaahayow iswaafaji saacaddana allow saacatul ijaaba nooga yeel carrabka iyaga allow ismul acdamka ku beeg gebigebi ka dhashiyo talawada guracan geed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taal gadowya isku maran geelgeel la jira waxay gulufguluf ku tegey gigya gigisbedelay garyagarisirtiyey gelingelin ka darangariyagarisirtiyey gelingelin ka daran waa hagaag saaxiibayaal markale kulan wacan oo wanaagsan ayaad leenahay anu ku bilownee hay-adda nabadsugidda sirdoonka qaranka ayaa maanta waxa ay albaabada iskugu dhufatay xarumihii shirkadda isgaarsiinta hormuud ay ku lahayd trebiano iyo degmada xamarweyne iyadoona ay sheegtay in shirkadda hormuud ay markii hore kasoo dalbatay in ay ku garabsiiso hay-adda qabashada rag maalmihii lasoo dhaafay shirkadda weeraro ugu geysanaya xarumo ay ku leedahay duleedka iyo gudaha magaalada muqdisho kadib waxa ay hay-adda nabad sirdoonka ah iyadoo codsigaas ka duuleyso ay sheegtay amaba ay ku sheegtay iyadoo codsigaas ay ka duuleyso in ay howlgallo ay qaaday ay toono ay ku galeen eh, rag shirkadda hormuud ka tirsan iyadoo sidoo kalena raggii ay ka dalbatay shirkadda inkoontooyinkaas kuwada ay ku soo wareejiso iyagoo daabacan xogaha halka ay la wadaageen amaba isdhaafsiga lacagahooda si ay hay-adda ay u daba kacdo balse waxa ay sheegtay hay-adda nabasugidda in ay ka dhagaacdeegtay shirkada hormuud ayaa qoraal ay iyaduna soo saartay waxay ku eedeysay hay-adda nabadsugiddii sirdoonka qaranka in ay weerar ku soo qaaday xarumahoodii handadaadna ay u geysatay qaar ka ah shaqaalaha iyadoona xirtay qaar ka mid ah ka shaqaynayay goobahaas korneyl cali macow oo arrimaha amniga ka faalooda ayaan wax ka weydiiyey qaabka ay u howlgashay hay-adda nabadsugidda iyo sirdoonka qaranka iyo xariga ay u geysatay xarumihii ay shirkadda hormuud ku lahayd goobahaas in maaragtay banki salaama iyo iyo mxuah iyo hormuud waxa waay shaqo weyn ayay shacabka soomaaliyeed u haayaan service ay u haayaan hal daqiiqo oo xilliyadooda shaqada oo la xirane waxa waaye waxyaabo badan ayaa maartis daba maraya marka nabad sugidda ama niisa awoodda ay isticmaasho waa awood xaddaafa waay waxaana ugu wacan arrintaas wax kala ma ahin ilaa berigii oo burburka laga soo noqday oo ma aragtay burburka soomaaliya laga baxay madaxweyne kasta oo yimaado nin saaxiibkiisa oo shaqada muxuaha sirdoonka oo u dhiibtaa madaxweynayaashii hore iyo madaxweynaha haddaaba waxa waaye qof aan shaqada aan aqoonin oo aan xirfadeeda aan lahayn oo xataa basic intelligence aan qabin xeeladaha iyo qaabka muxuu ahay ay sirdoonka u shaqeeyaan wax aqoona ah aan ka lahayn markaasuu wuxuu meesha uu keensadaa kuwa asagoo kaleeta oo aqoon ahaan ka liita ayuu keensadaa laakiinse warqada ay soo qoreen nisa waan arkay waxaaba qaladaba maaragtay sirdoonka warqadooda in public muxuu ahay media lasoo dhigo ama facebookyada lasoo dhigo taasaaba muxuu ahay a meel ka dhac ku ah muxuu ahaa sharafka muxuu ahay sirdoonka soomaaliya ku ah marka ay shaqaynayaan waa inay wax walba qarsooda ay ahaadaan because sir doon ayaa layidhi waxawaaye marka ay go-aan ay gaarayaan go-aankii waxyaabihii tuunka yimid markay baaritaan ku sameeyaan xogaha la layswareysto ee la la raadiyo xogta ay dhammaystiran tahay analyse lagu sameeyo laga goongaaro markaas ayaa muxuaha tallaabo la qaadi karaa laakiin maxay tahay niman aan daba joognay ayaa hormood naga sii daayeen hormuud waa naga sii daayeen maaata hormuud dadka muxuaha xabsi uguma jiraan waa shaqaale hadiiba ay jirtaba inay nimanka ay sheegaan ay baxsadeen laakiinse inay heraan taasaaba qaladaba maogta because shaqada dembi ma aysan galin laakiin eh, dhinaca kale waraaqada kasoo baxda mahin oo iyagana ay ku cambaareynayeen hay-adda marka eh, hay-adduna sida la ogsoon yahay howlgallo iyo markay fuliso waxay soo saartaa war-saxaafadeedyo iyo qoraallo ay kaga hadlayso marka arrinkaas saameyn noocee ayuu leeyahay maxaa farqi ah u dhaxeeya howlgallada iyo arrinkan kale maya hormuud way istifaacaysaa hormuud because waxa waa waa business waayo businessay ku jiraan in shaqaalihii saaka soo shaqo taga oo boqolaalka ahayd la yidhaahda albaabka waa laydinka xeera nabad sugudaa xirtay inuu taasaaba qaladaba moogtaha oo qalad weyn ayay maarata ay ku dhaceen nabad sugudda ay ku dhaceen waayo waxa waay sida qaabka ay wax u raadinayaan iyo farsamooyinka sirdoonka laga rabo uma uma diyaarsanno umana tababarno wax badanna waa sheegay kaas mm. waxa waa dadkii oo shaqadan yaqaanay oo maarata oo miirka qabay waa ina hay-adda waa in waa inay maamulaan dad miirkooda uu dhammaystiran yahay waa inay maamulaan maamulka meesha ayaaba khaldanbo feri waxa waaye sideedaba waxa waaye markii xogta la keeno xog sirdoon markii la keeno xogta markii la qoro every baragraph ama hariiqtin kasta oo warqaddaas ku taallo waxaa lagu sameeyaa a lagu sameeyaa mm. waa la goorfeeyaa saddex afar qofood ayaa u fiirsato hmm. maxaan ka qabanaa oo aan ka yeelnaa hormuud ayaa ahay naga hor istaagtay inay maaragtay aan baaritaan aan ku samayno hmm. dad aan tuhunsannahay maxaan ka yeelnaa hmm. wayna hor istaagtay maxaan ka yeelnaa waa inay dib ay u soo noqdaan oo wasaaradda amniga iyo cadaaladda ay maaragtay ay la kaashadaan hormud ma cararayso muxuaha ciyaal suuq oo cararay maahan waa shirkad weyn oo muxuaha oo qaranka iyo dadka soomaaliyeed muxuaha service u samayso laakiin way xireen ma awooddaas yaa siiyey inay xiraan laakiin hadda waxaa ay hay-addu sheegtay in ay hor istaagtay shaqadii waajibaadkii hay-adda ay lahayd sida qodobada eh, sharciga hay-adda ee dhowaan ay baas marayeen mareeyeen eh, xildhibaanada ku xusanba marka in eh, shaqadii hor istaagtay soo dembi ma aha maya is-hortaagga waxaa la yidhaahdaa obstruction of justice waxa waaye cadaaladii ayuu hor istaagay waa enforcement waay marka waxa waaye obstruction of justicekaas waxa waaye cadaaladii ayuu hor istaagtay hormuud marka la yidhaahdo hmm. hormuud waxa waaye waa cambany waay inay hor istaageen waxaa la rabaa eedeyma inay maaragtay nabad sugidda ay soo diyaarsato oo oo hay-adaha cadaaladda iyo xeeralaynta ay u gudbiso hormood eh, is-hortaagga ay samaysay laakiin islamarkiiba inay ficil ay samayso dadka sharciyaqaanka ah iga badiyo kollayba aqoontaas u leh in eh, hor istaagga ay xirtay taasaaba qalad ah inay maaragtay shaqada ay ay maaragtay abandan ay ka dhigto mm, ay ka dhigaan nabad sugida amarkaas qofka bixiyana wuu ku qaldan yahay aada ugu qaldan yahay waa qofaan shaqada aqoonin wa mm. hormuud hormuud waxa ay leeyihiin bolocy ay ku shaqeeyaan ay leeyihiin mm. waxa waaye bolisigaas iyo siyaasadaas ay ku shaqeeyaan haddii is-hortaag ay sameeyeen ishortaagga ay sameeyeen waxa waaye waa niman madaxa oo oo oo muxuu ahay oo hormuud u shaqeeyo waa lagu eedayn karaa maxkamadaa looga yeeri karaa laakiinse inaad faraqa aad kusoo dhegto aad habsi aad aad dhigto dad aan kaa cararaynin in maaragtay taasa meel ka dhaca maarta oo sharaf ku dhac ku ah muxuaha kambaniyaasha ku ah ma mana u fiicna fiicno muxuaha dowladda in maaragtay oo hay-adaheeda amniga sidaas ay sameeyaan iyagoo farsamooyin kale isticmaali karo inay maaragtay awoodda intaas gaarsiisan ay isticmaalaan oo ay sidaan maqlaayo mm. ay xereen oo meesha fawdo ka dhacday oo shacabkii oo dhan uu arkaayo mogta mm. koleyba hormuud bay dacwoonaysaa oo loo looyaray leedahay mogta markii la eego raggii fakaday ee hay-addu ay sheegtay inay shirkadu fakisay yaa loo raacanaya xagiinta cidda la saarayo waa eedeen culus waay waxaa eedeen waxaa eedeen culus ah hormud ayaa fakisay dad fakisay dad mm. aan daba joognay fakisay taasaaba eedeyn culusa moogta hay-adda hmm. haddii ay saas tiri ay naga fakiyeen hadday tiri hmm. sababta ay dadkaas u fakanayaan maxay tahay soo iyaga marka hore aawo dhiifoonaantooda iyo shaqada laga rabay aawa marka waxa waaye waa eedeyn eedeyn weyn ee hormood hormood lagu eedeeyey way naga fakiyeen naga fakiyeen qalad waay hay-addu waxay sheegtay inay baaritaanadu ay qabyo u ahaayeen oo ay ku daba jirtay koontooyinkooda inay loo soo daabacona ay dalbatay hormuudna ay sheegtay inaysan daabici karin sidaas darteedna ay xogkii heleen raggii baaritaanada ay ku socdeen ayna fakadeen marka kuma lug lahaa inay raggaas fakadaan hormuud markii la yiraahdo muxuu ahaa e v c ga iyo qaabkay lacagtaas ee uga baxday muxuu ahay systemkiina ee uga baxday soo sheega markii la yidhaahdo waxaway hormuud xaq waxay u leedahay brivasiga iyo sirta qofka muwaadinka uu leeyahay inay xajiso ay hayso laakiinse maxkamadaas soo amri karto maxkamadda inay tagaan nis maxkamadda inay tagaan oo maxkamadda markaas amar ay soo siiso hebel iyo hebel iyo hebel soo saara documenty markaa hormuud isma hortaagi karto naba sugidda qaabka ay u martay eh, baaritaankaas ayaa marka qaldanaa sida adugu aaminsan tahay aw qaldan ya aqoon daro weyna ka muuqato in maaragtay intaan oo qayladhaane maaragtay in lasoo dhigo mm. sirdoonka waxawaaye iyagoo aan la arkayn ayay shaqeeyaan inay shaqeeyaan waay iyagoo aan la dareemayn waa inay shaqeeyaanlaakiinse inay kusoo mhm. hormaraan social media ay soo dhigaan warqad jaallaha ay soo dhigaan mhm. warqad jaallaho xataa af soomaaliga ku qoran xataa qaldanse wax u qoreen mhm. ariya warqad laakiin eh, cornele eh, sow culays weyn ku noqon mayso hay-adda in ay wax walba ay maxkamadda usoo marto qof walba oo ay shaki ama tuhun u ka galo waxaan haddii ay terrorist ay la dagaalamaan iyo xaalad degdega ah, waxawaaye waa tallaabada ugu habboon ay qaadayan waa noocaas laakiinse shahormuud waa shirkad weyn oo maaragtay oo oo dalka iyo dadka u shaqaysa waay meelay aadayso looyray leeyihin madaxay leeyihiin in qaabkaas loo mxuaha loo farsameeye haddii oo la yidhaahdo baaritaanada iyo wax walba hay socon maayaan sow caqabad kuma naqanayso amniga marka dhanka kale laga fiiriyo adiga maya adeer waxa waaye baaritaanka sirdoonka uu samaynaya in la ogaadaba maahan hmm. marka ugu dambayso oo maaragtay ay ka guungaaraan ayaa la rabaa inuu banaanka lasoo dhigo waa gartay markaas kadib oo maxkamadda la geeyo oo oberethonka uu dhammaado hmm. howlgalka uu dhammaado markaas waa laakiinse maalinta ugu horeysa inaad maaragtay lala cilaaqtama kambaniyaasha saas maan sax sax maan waa cilaaqtan weetan waxaa la leeyahay isgaarsiinta dalka maadaama ay shirkadaha gaarka loo leeyahay gacanta ku hayaan waa caqabada koobaad caqabadaas eh, sidee looga bixi karaa mase kuu muuqataa isgaarsiinta iyo communicationka communicationka isgaarsiinta waa national way hmm. taas waxa waaye waa in sharciga oo isgaarsiinta n maxaa la sameeyo oo ay maaragtay dowladda sirdoonka iyagoo aan maaragtay aan aan marka ugu horeysa sharcigaas in la gudbiyo oo isgaarsiinta in oo oo maaragtay dawladda ay ogaan karta dhaqdhaqaaqa muwaadiniinta iyoiyo cadowga kala saari karto waa inay maaragtay dowladda access ee u leedahay inay telecommunicationka ay dhagaysan karto taas waxa waaye sharcigeedii ayaa la rabaa in maxaa sharciga isgaarsiinta hmm in in lagu qoro oo tuutoofa ay haystaan qalab ay maaragtay ay dhaqdhaqaaqa oo oo bangiyada kulli waxaasoo dhan waxa waaye waa farsamooyin loo baahan yahay inay ay gaaraan heerkaas inay gaaraan sirdoonka ay gaaraan iyo mm. hay-adaha amniga inay la socon karaan dhaqdhaqaaqa qofka maxaa khatarta ku ah waddanka ku ah laakiinse taas m maba jirtaba qalabkaas maba jiro sooma ma kolleyb waxa waaye sida sharciga oo uu qaba ayaa maaragtay waxu hagaagayaan laakiinse haddii aan hadalka soo gebagabayno macnaha waxa waaye eh, waa lagu degdegay in hormuud xafiiskeeda la helo korney cali macow ayuu ahaa oo ka faallada arrimaha ammaanka oo aan wax ka weydiinaynay xarigii maanta hay-adda nabad sugidiisa qaranka ay xirtay qaybo ka mid ah xarumaha shirkadda hormuud iyo salaan bangi ay magaalada muqdisho ku leeyihiin iyadoona hay-addu eeda soo jeedisay sidoo kalena ay shirkadu ku eedaysay in cagajogleyn iyo weerar ay ku soo qaaday hay-adda nabasugidda iyo sirdoonka qaranka gafgaflaagu sixiyo godobgodob dhashiyo talawaada guracan geed ka baxay godingodin ku taalo gadowya isku maran gacal kala lumiyo geedgeed ka baxay godingodin ku taalo gadowya isku maran geelgeel la jira waagaag saaxiibayaal waxaa goreysa aad la socoteen idaacadda kulmiye muqdishona waa ka imaanaya markana haddii aynu eegno xildhibaanada golaha shacabka ayaa maanta waxay hindisa sharciyeed ay wasaaradda haweenka ay soo saartay oo caruurta soomaaliyeed quseeya ay horkeentay xildhibaanada golaha shacabka iyagoo dib ay ugu celiyeen sharcigaas ay wasaaradda ay soo saartay waxaa sharcigan la sheegay inuu soo maray golaha wasiirada xukuumadda soomaaliya xildhibaanadana ansixintiisa la horgeeyey inkastoo xildhibaanada ay diideen in sharcigan ay baasgareeyaan maadaama uu dhaqanka iyo diinta islaamka uu ka hor imaanayo qaar ka mid a ah xildhibaanada golaha shacabka ayaa ka hadlay sharcigan iyo sida uu ku soo marayba golaha wasiirada wixii maanta la keenay baarlamaanka oo golaha wasiirada soo maray haddiiba golaha wasiirada ay soo marayaan sharciyo noocaas ah, golaha wasiirada u baahan in aragti kale laga qaato waxayd wax ka baxsan shuruucda iyo sharciga dalkan uu leeyahay ayuu ahay kuday ayay ahayd hadday ku martana arag waxau ahay sharci ka soo horjeeda shareecada islaamka diinteena islaamka dhibaato ku ah mustaqbalka carruurteenana mugdi loogu sii horsoodaya waxa maanta dowladaha yurub waxyaalaha loogu soo cararayo ilmaha loogu soo daabulayo loo keenayo gudaha soomaaliya soomaalida u samaynayso wixii noocaasoo kaloo lasoo maanguuriye ahayd wasaaradda keentay ma aysan fiirin way soo turjuntay keliya meeshay keentay maxaa sharciga ka hor imaanaya waxaasoo idil ma aysan sheegin qodobada dhammaan ee meeshaas ku qornay hal qodob oo sharciga islaamku waafaqsan kumuusan jirin sharci marka la keeno baarlamaanka waxaa laga fiiriya afar qodob kow qodobka koowaad oo kan maanta guddoomiyaha ku dhawaaqo sharcigu ku celi oo ah inuu sharciga shareecadu waafaqsan yahay sidaas daraadeed marka sharciga wuxuu waafaqi waa shareecada maba ahan marka inuu usoo gudbo guddi loo dhiibo laga doodo maba ahan waaba qalad maadaama qodobkii koowaadba uu ka gudbi waa marka sidaasaana saxayd tan labaadoo meesha ka dhacdo waxaan rabaa inaad fursadda uga faa'iidaysa culammada soomaaliyed waa inay caddaysaa hal shay wasaaradda meesha istaagtay waxay sheegtay in culammada soomaaliyeed ay la so culammada soomaaliyeed ay waxaan ogolaashahoodii ay ku imaadeen baarlamaanka laba mid ay noqon marka culammadaanan aqoonin in wasaaradda ay leedahay oo iyada wax u xalaaleeyaan in culammada soomaaliyeed been laga sheegayo culammada soomaaliyeed waxaan leenahay soo caddeeyeen meesha wasaaradda diinta iyo qaafsi wixii maanta wasaaradda iyo haweenkii xuquuqul insaanka waxa ay maanta fagaara la soo istaaganay dheheen culammada la soo tashan culammada soo caddeeyeen waxaan maanta meeshan ku qoranno magac aniga golaha wasiirada dad ahludiin ah ilaahay yaqaano ayaan ku ku e, tabaynaa gaar ahaan raiisul wasaaraha dalka oo nin mataqaana ahludiin ah waxaan waxaan aaminsanahay sidai inta loo soo mudmudoobay in xaggan loo soo mudmadoob golaha wasiirada waa inay ka fiirsadaan shuruucda ka soo gudbaysa oo mustaqbalka diimeed ee dalkeena saameyn ku yeelanayo marka golaha wasiirada garamaya sidii waxaan u soo dhaafeen horta walaala waxaa dadka iskaga khaldan celid iyo soo sixid guddoonku hadda wuxuu codsaday waxay ahayd in la soo saxo saakay dad oo tiim ahna waxay ku qaylinayeen in sharcigan dib loo celiyo ma waxaan ka hadlaynaa celin mise mataqaanaaye soo sixid soo sixid haddii la yidhaahdo sharcigan waxaa jiro qodobo badan waxaa jiro ilmo yaryar oo dhibaato loo geysto la jir dilo mataqaana la dhibaateeyo sharci u yaalna ma jiro iyo qodob la cuskarayna ma jiro maanta baarlamaanka horeeto qodobaa la keenay waa la celiyey wuu laabta sharcigaas ku laalmay uu bannaanka ku tegey kanna sidoo kaleetaa la rabaa in la sameeyo isna boosib macquul ma noqonayso in la yidhaahdo caruurta soomaaliyeed xaquuqda adi aad leedahay ama qofka weyn uu leeyaho kaloo leeyihiin in la dhibaateeyo lagu xadgudbo la kufsado mataqaan la jir dilo waxaa arkaya maalin dhaweyto hooyo soomaaliyeed oo cunugeeda intay qabatay si arxandara ah waa hooyadii cunuga dhashay ma jiro waa la soo xirayaa keliya ma ahne iyo xeerjajab in loo isticmaalo ma ogiya ma jiro xeer maanta soomaaliya ama u degsan ama loo mataqaana loo baasgareeyey marka waxaan rabnaa sharciga hal la baasgareeyo oo dib ha loo soo celiyo hadda hal la baasgareeyo malihi wixii culummada soomaaliyeed ay ka soo saxayso oo loo xigsanayo inay diiniyan annaga dhib nugu taha laga soo saxo laakiin in lagu muxaarado oo la yidhaha sharcigaa celina iyo hebel iyo hebelaa buuqay iyo sharciga iyo xuquuqda carruurta ay leeyihiin hala kala saaro ma jirto meel ay ku qoran tahay aabbaha soomaaliyeed iyo hooyada soomaaliyeed iyo jinsiyadda looga doodayey saaka wixii meesha ka dhacay waa ogeyn buuqa meesha ka dhacayna waa ujeedna dad gooniya intay isa soo xilqaamaan inay meel u istaagaan in cunuga soomaaliya xaquuqdiisa lagu tunto annagaa hooyooyina annagaa barotagdgarayna annagaa diyaar u ah inaan difaacno haddee laablakac laga soo tago in laysla buuq laga soo tago waxaa ku qornaad meeshaas toddobiyo toban qodoba ku qornayd afar iyo toban ka mid ah maya Ah, todoba qodob oo ka mid ah ayaa isle diiniyan saamayn ay yeelan karaan taasna waxaan aaminsannahay maadaama annaga xeerdejiyaasha aan in dib laysugu laabto qodobada ka qaldan culumaa nugu jirto caamaa nagu jirto gabdho diin leh oo mataqaanaa oo mataqaanaa oo caqiidooyinka iyo iyo kala yaqaana mataqaanaa iyo iyo wax walba kala yaqaanaa nagu jiro ama diiniyan aan dhihi karna ragga soomaaliyeeda ay qaar ka cilmi badan yihiin in dib loogu celiyo wasaaradda diinta oo qaafta dib loogu celiyo laga soo saxo qodobada dhibaya ama mataqaanaa diiniyan xadgudubka keenaya qodobada saxda ah oo cunuga soomaaliyeed ilaalinaya ama sharcigiisa ilaalinaya ama dhibaatadii iyo iyo jirdilka loo geystay ka ilaalinaya waxay dhaheen xildhibaana meesha ka doodaya lix iyo toban jirrada ka warran hadduu lix iyo toban jir qalad galo sharciga meesha ku yaalana siddeed iyo toban jir cunug inuu ku qaangaara ku qoran diiniyan annaga ogna shan iyo toban jir inuu cunuga ku qaangaaro laakiin ka warran haddii cunug toban jir intuu qalad galo la tooganayo aawa sharciga ilaalin lahaa aw sharciga kala saari lahaa cunuga lix toban jirka qaladkiisa iyo kan toddoba toban jirka qaladkiisa adduunka wuu ka jiraa wuuna u yaalaa wuuna u degsan yahay waxaan leeyahay ragga soomaaliyadow in la buuqo iyo in la qayliyo iyo waxaa ka muhiimsan in hoos layskula daadego sharcigaas wixii aan ka sixi karna aan ka saxno culummada aan la kaashanno si akhlaaqiyan iyo diiniyan iyo ciyaalkaasoo la barotagtagareena la taxfiidinayo markii laga soo tago inaan intaas usula nimaadno oo hoos ulusula daadegno oo sharcigaas maantay guddoomiyaha wuxuu aad ugu mahadsanya oo ugu mahad kun iyo kow jeer waxay tahay inuu sharcigaas uusan dhihin ha la celiyo ee uu yiri wasaarad dib ha u celiso hana la soo saxo waana ka mahad celinaya in badan qaar ka mid a ah xildhibaanada golaha shacabka ayay ahaayeen oo maanta ka waramayay in dasasharciyeedkii caruurta soomaaliyeed ee xildhibaanada ay dib ugu celiyeen wasaaradda haweenka iyo xuquuqda aadanaha ee dowladda federaalk soomaaliya gebigebi ka dheer guriguri ku duway gacangacan sugtiyo ku sixiliyo goobgodob dhashiyo qalawada guracan qaybihii dambe barnaamijkeena xog waraysiha ayaan gaarnay markana saaxiibayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii kalamaan kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihii gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalkaa kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa war kalamaaney waa barqo uu kulaylka qoraxda weheliyo qabow aan lahayn dabayl daran waa jawi nuuca ay qurbajoogtu jecel yihiin wadooyinka magaalada muqdisho waxaa maraya dad u badan boqol kun dhallinyaro isu diiwaangelinaysa tababar degdeg ah oo saddex bilood lagu baranayo xeeladaha dagaal iyo farsamooyinka ciidan si xoogga dalka soomaaliyeed uga mid noqdaan shabaab ayaa uu kala jabay laba garab oo intii ugu badneed soo galeen safka dawladda kuna dhawaaqeen in dadkooda ay dhinac ka raaceen siina daadin karin dhiig soomaaliyeed iyadoo cadow shisheeye soo duulay garabkii ku haray khawaarijta oo u badan kuwa takanaysan ayaa isugu tegay tuulo yar oo ku taalla baadiyaha jubbada dhexe waxayna kusii kala qaybsameen in la dalbada joojin iyo in la sii dagaalamo wasaaradda gaashaandhigga waxaa ka socda kulan u dhexeeya taliska milatariga soomaaliya iyo saraakiil iyo askar soomaaliyeed oo xirfadaha ciidan uga shaqaynayay maraykanka kanada qatar iyo ruushka oo aqoon milatari leh madaxda xafiiska ra'iisul wasaaraha waxay ayrboodka aadan cadda ku soo dhowaynayaan toddobaatan duuliyaal milatari oo soomaali ah oo dalal kala joogay soddonkii la soo dhaafay si ay u xoojiyaan ciidamada cirka soomaaliya xarunta afisiyoni waxaa dhoolatus iyo diyaargarow ku jira cutubyada difaaca cirka ee militariga soomaaliya waxaana warbixin ka dhegaysanaya la taliyaha amniga qaranka ee xafiiska madaxweynaha xarunta nisa waxaa ka socda shir ay sirdoonka soomaaliya la leeyihiin mas-uuliyiinta deegaanada xuduudaha dalka waxaa soo dhacay war degdeg ah oo wadajir ay soo saareen baarlamaanada maamul goboleedyada dalka kaasi oo ah qaraar ay ku joojiyeen dhammaan howlihii maamul goboleedyada marka laga reebo difaaca guud ee qaranka iyo ilaalinta midnimada waxaana ay filla soomaaliya ka codsadeen in si degdeg ah loo sameeyo hannaan xiriir oo amarka iyo xogta hal mar lagu kala qaato dalka oo dhan muuse biixi saraakiishii la safnayd ayaa u baxay dhanka magaalada gibiley oo askar kooban ammaankooda ku sugayso ciidamada somalilan waxay la wareegeen ammaanka hargeysa waxay amreen in la hakiyo isu socodka gaadiidka iyo dhaqdhaqaaqyada siyaasadda waxaana la filayaa in biriiu ayrbood boodka cigaale hargeysa ka dego madaxweynaha soomaaliya oo safar taariikhi ah noqon doona iyadoo shacabku bannaanbaxyo ku taageerayaan madax bannaanida iyo ilaalinta dhulka iyo badda soomaaliyeed ra'iisul wasaaraha ayaa tiv-ga dowladda kala hadlaya si toos ah kow iyo toban milyan qurbajoog soomaaliyeed oo saddex bilyan oo dollar ugu deeqay dowladdooda si qaranka loo difaaco madaxweynaha ayaa uga mahad turkiga sacuudiga masar qatar iyo uganda uganda taageerada hubka culus iyo diyaaradaha dagaal ee ay soomaaliya dayn iyo deeq ku siiyeen kaneeca ay dul saarnayd ayaan u adkaysan waayey oo dharbaaxo isaga eriyey waana ka soo toosay hudamaalmeed ii socotay saacaddii markii aan eegay waa kowdii duhur waxaa soo galay warkii raadiyo kulmiye wuxuuna ku bilowday kuna dhammaaday sidii xaalka aan ku ogaa ee riyadaydii ka fog naw waar wallaweyne waa iska riyooteene hargaysa waxaa yimid ra'iisul wasaare ku-xigeenka etoobiya wuxuuna xaar uu yahay oo imaan doona ra'iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed dee somalilan ixtiraafkeeda waa lagu dhawaaqayaa ishi bugtaa ku buldhaacso yaa cabdikuus madaxweynuhu ku riyooday inuu hargeysa ka degay dhuusamareebow jooga cabdullahw ma waxaad moogtahay jidka dhuusamareeb maray inuu hargeysa toosu tago bow hadda buntland xaggee laga marhayaa warriyada cabdikuus aad bay u fiicnaadeen kanacada hurdada ka kacisayma itoobiya soo dirtay war kalemaanay cabdikuus warkiisa mariyaa marrunbaa rajo soo degdegtiya rasmi guula miya ma beenow rafiyo rafiyo rogrogiyo ra'yiga gaara miya <laughs> haddaa halkaynu joognaa ma hilinba ma hirsara ma dhulki hoosa waaban heedadaawne yodheegijarwarmadayow cirna ma rogno dhulna ma rogno naw dee waa danihin iyo howlaha maraakiibta aahey gabaar deebkarafdii muraadiyaydeeri aryadhaha anigu waxaan maqli jira waxaad maanta bi'isaan birri howsha laayana war anna maqli jira waxaa shala diidaneed astaagaa ah laguma dayo warbow hadda ka maxamed xaashi dhamac gaariya ah, alla u naxariistay wuxuu yidhi dharaar baa iman doonta dadka sool iyo awdala aadan oo hagrateen racdadoodu adkaato lagu rajaylays buwa waadna aragteen oo taagan tahay waraboongaariya wuxuu kaluu yidhi dharaar baa iman doonta mujrim ooga madoobo islaam sheeganayaa agablay hambadaada issii daba raacso waana aragnayoo waa qawaariij waraboonku allah u naxariistay waxaa kaluu yidhi dharaar baa iman doonta dhulka ayra ku fooftana afrikaan madmadow iyo ajnabaa degi doona iyagaa tali doona ordankaad didiseen baa dib idiin qabsan doona hadda waana aragtaan uga taalughaya iyo saylac loo midiyasahanayo naw war xalanaydii fadhiyaane ma iska qabataan aryaafilla soomaaliya amison waa ka baxday aryaadhaha buangaarrii alla u naxariista waxaa ka dambeeyey dharaar baa ima doonta ina kaahin wasiir arligan ka ahaado muuse ou tali doono warbow cabdulla waxaad ka tagto garriyo ka dambaysay dharaar baa ima doonta aagga soo la yidhahda iyo isa sii go'i doonto waar walla weynay colaad baa u durbaantumaysaane qaranka somalilan waa madax bannaan maayo oo iskiisuu taagan yahay dalku doonuuna heshiis la geli karaa qadiyadiisana uu kala tashanayaa ma jirto waaqlow anin weliba dheegi jiray lugta ni dhaaftaa waa jabtaaye ma og tahay waar madayow ha ku daalin jeedaal ha ku daalin jeedaal indhasoo ma jiidaan ummadka janjeedhe war calaa kulli xaal itoobiya waxbay maagan tahay ra'yi iyo afkaar loo dhan yahay layga rogan maayo raayaha nimaan gudubsannahay uma rujuucaayo waleetayda ruuxii naqdiya waa run oran maayo wejiga ilaaha itoobiya soo raacana waa iska dhicinaynaa gorgorow maslahaan imeelkiin lafadhiao laadayli koowaynay saahib war kalemaanee war ma haysiine shirkadda isgaarsiinta hormuud iyo hay nabad sugidda waa ka dhex tafatay war maraad baa soo galay war miyaa la kala shakiye warbouma kaabaradihii la xirah ayaa wax ka shifay ma telefoonnadii ka xirteen war shirkadda isgaarsiinta hormuud iyo hay-ad dowladeed hadday isqabtaan hoostaa loo dhaqi jiray say wax u jiraan war kalemaanee bahasha ku fududaanina waaweynkay maraysaahe shirkadda isgaarsiinta hormuud war saxaafadeed ay soo saartay waxayna sheegtay in xarunteeda tarebiyaana shalay ciidamo nise ah weerareen waxayna weydiiyeen sida ay sheegtay macluumaadka dad adeegsada e v c kadibna waa u diideenoo waxay dhaheen xogta macaamiisheennu cidna ma siin karno oo xalloolaha shabaabkaba waa siiyaan arbow amay bageen haddee warwarka waa idiin wadaha ku fududaanine war saxaafadeedkii hormud nise war saxaafadeed kale uga jawaabtay waxayna sheegeen in hormud hadda ka hor ka cudsatay dad dhibaato ku haya in la baaro oo wax lagala qabto kadibna waxaan ogaanayay tiri nisa in qaar ka mid ah shaqaalaha hormuud ay khawaarijta la shaqeeya sameeyaan kadibna waxaan hormuud ka dalbanay ay dhaheen xogta akoonnada iyo nambarada shaqaalaha tuhumka galay waana diideen iyagaana is hor istaagay baaritaankii ay dalbadeen kadibna waxaan ka dalbanay ay dhaheen xogta akoonnada iyo nambarada shaqaalaha la tuhumay warnisa waxay sheegtay inaysan doonin xogta muwaadiniinta laakiin dhaqdhaqaaqa argixisada ay rabto inay ogaato war shirkadda hormuud waxay kaloo sheegeen inay maxkamad aadayaan sharcigana nise la tiigsanayaan war wararka bakaaraanka helaya waxay sheegayaan xarunta weyn ee hormuud in ciidan hor taagan yahay aryaadhaha anigu hormuud midaan leehayo amniga haddaan laga wada shaqayn la noolaamaa lana ganacsamaa haddee hantida ummadday haayaanna badbaadi mayso nisana midaan leehayo hormuud waa hanti soomaaliyeed ummadda u shaqaysana inta dowladda u shaqaysa waa ka tira badan yihiin hadda daallin ku qarsoonna waa dhici kartaa inuu jiro hadda iyadoon xarumo hore wax la yeelin waxaan dhihi lahay halla farya suuliyo dembiilaha war kalemaanay war ma haysiine qawaariijtu waxay jilib ku toogteenaal yidhi toddoba qof qaar ka midana kinyaatii ahaayeen qaarna soomaaliyay ahaayeen dhammaantoodna waxay ku eedeeyeen inay basaasiin ahaayeen cidday u marmarsiyodaanna waa beentiin cidda haysa ma jirto war soomaalidu inay jilib joogto shabaabna dilayaan waa la ogyahe kinyaatiga markii hore maxaa keenay wow hadda ayagaa keensaday war waxay keensadeen ha dileeno ummadda kale ha nabadgeliyeen war maana war ma haysaane raysul wasaare xamsan wuxuu yidhi muuse bixi siduu somalilan u waday inta qurayshtii iyo durriyaddii ka saaray ayuu oroma daraq siiyey laftanaga badannaga dhulkanaga halkaasuu marsiinayaa hadda warbow xamse waxaa kale oo uu yidhi muuse waa tala xun yahay waar wallaweynay nin kula jooga lama xantee muuse annagu noo taliya waannu ku qanacsannahay qarankii soomaalina waa kaa la ixtiraafay oo axmed baa imaanaya somalilan markaa waxaanay odhan lahaa dawladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkeedu hadduu tashaday maxaa loo daba socda warwaaqlow talahumutolbeelaewarmadaywlaascanood haddaad tegaysid kaama hor joogno warwaaqlow maday waa kaa gar daran yahay sababtoo ah laftirkiisaa itoobiyaanka u tafaxiitay budawar lafta kareennagaa miyaa bilaaba rabta warbow madaxweynaha buntland siciid deni hadda cidi doonuu la xiriiri karaa horena waa kii uu sheegay hadda inaan sida dowlad madax u dhaqmayno war madaxweynaha jubbaland kenya xiriir buu lahaa etoobiyana cid ka hor ma jidho war gobolka gada waxaa la yidhi gudoomiyaasha degmooyinka dhan etoobiya laga wacay naganagaatalahanagimuhaye war galmudug iyo hir shabeelle etoobiya lama xiriiri karto war ha nugu maqashiin madaxda maamul goboleedyadu isma dhaamaan war hadda xaaladuma waxay maraysaa buusanaga daninaga qoorqoornaga lafta gareennaga guudlaawanaga axmed madoobenaga war khaatuma nagaana maxaa uga tagtay lafta gareennagaa horta budaalkoeri waar muuse bixi maamul goboleediina ka maaha walba maxaa dani kuu geeyey eegga sayidka kenya la xiriiraaye maxaa naga ka hoseeya aryaadhaha samidee cabdulana nagaanagaadaan mugoo maqlay waxa uu yidhi ow gumaysigii gaaboobayey gadaal faadhaane xay gartaan gumaysigii gaaboobayey gadaal faadhaane xay gaalaan fariimahaas iyo xubintaasi kalamaan waxay u dambeeyeen barnaamijkii xog waraysi kala socoteen idaacadda kulmi magaalada muqdisho cabdiraxmaan cabdulla roobla keyse ayaa farsamaynaya intuu barnaamijka wada ku jiray intaa barnaamijka midlacayna ku kulmi doonna saaxiibayaal nabadgelyo دي amigo qabiilkiiyo arsi lagu saliday umad yahay u noolow sida admigo kale u noolow karaabu ilaahay kusiiye ummad yahayu noolow sida digoo kale